galab wanaagsanguda iyo dibadda gudaha dadkeena gidigin ku noolo gebi ahaanti wanaagsan galab wanaagsan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 galabta waa arbaco waa maalinta shanaad ee todobaadka mm-hmm. arbacadoo kale marka dugsiyada la dhigan jiray waxaa soo dhamoogtaa khamiisa jimco maantaoo kale iskuuleyda galabtoo kale xilliga yunifoonada bedelan jireen waay mm-hmm. iskuulka xilliga arbacada marka la gaaro gabdhihii boorsada kusoo qaadi jiray dharka aan yunifoomka ahayn ma ku jirtaa dhargooni maba waaway dhibi jireen dharna boorsi wax ku qadqaado aad iyo aad uniformkaaga mm-hmm. ku aadi jirtay gabar fiicana ahayd waayahay alaba barnaamijka qeybaha hore waxaan ku daafuranaa mid kamida ah kaalimaha sugaanta aadoo weyn ay ma adigaa soo qabanaya masaaniga adiga dhankaaga ku daay waayahay haddaad aniga ii deysay saaxiibada waxaan usoo qabanayaa heesay ku wada luuqeeyaan nimcaan hilaac iyo yurub genyu heestan waxaa la yidhaahdaa webi jacayl dhegeysa haboon saaxiibayaa adna wada jirkiyo haka tagi

waxaa ka mid ah cabdulaahiyo mhm. warsan iyo sidaan wacno kuula rabo mhm. wacdaraha kalkacal mhm. wakiil iiga noqo aad <laughs> isaha eh, inta badan mhm. jacaylka ah horta ereyadaan aad baa u jeclahay ereyada warsan iyo sidaan wacna kuula rabo mhm. yacni warsan mhm. yani warka kiisa fiican in lagugu dhaho aad iyo aad iyo sidaan wacna kuula rabo heer inaad gaarto aad adigu wax un oo kheyr ah ama horumar ah sidaan kuula rabo ma malay kartid aad iyo aad adigo qof la jecel yahay aad waayahay qaybihii hore barnaamijka kala wanaagsan ayaan isla sii maraynaa dhegeystayaashana waxaan leenahay mar kale soo dhawaada saaxiibayaal mhm. knn ayaad degta ku haysaan mhm. su-aalan ku kuweydiinaa marka waayahay gadaalan kuu celinaa yaraantaadii sheeko yaraantaadii kugu dhacday oo aad xasuusatid ma jirta odan iloobin ilaa hadda yaraantaadii waa jirtaa ha waayahay ma noo sheekeyn kartaa waa idinka sheekeyn karaa haysuuda maalin maalmaha ka mid bay ahayd marka cabdulaayo dugsi marka waxay mm. ahayd dhankaayo baadiyaha mm-hmm. dugsi baa lai dira mm-hmm. dugsigii markaa soo aaday marka xilli roobaad jabi roob oo ku jiray markaa yacni meel bi biyo balliga u taqaanaa u mm-hmm. biyaha fariistaan aadad meel balle ah oo biyaha fariistaan aa arkay dugsigii dhan aad iyo aad biyihiiase u dabaalanayn aniga mm-hmm. iyo waxaa waaye gabdho badan mm-hmm. meesha joogeen mm-hmm. macalinka inoo imaado meesha <laughs> maalintaa soo xasuusta wallaahi waa macalinka waxaa waaye aada u kululaadana aad maalinkaas ma dugsigana waa u gambiseen dugsigana waa u ku ciyaaraha laydin yimid nol yimid aad iyo aad meeshaan ulu dhex garaace <laughs>

burxanlagama waayo iyo haadii aargooni meeraaba burxan waayo ada qurux goobeediyo haybaad gaar ahaaneed ogaw ku siiyo gedigood ku dhaafe ada qurux goobeediyo haybaad gaar ahaaneed

gacankaada uga dhiib dhambaal gaar

haraad geesow la dhacaygo'an roob ku horiyo ilaho caliilaan orod ku dhaafoon haraad geesow la dhacay

warkaygo gacantaada uga dhiib guriga ayay ku nooshahay waa kan geedka weyn leed tilmaan gaara qaado anuu kaa gadmanine deegaanka ay ku nooshahay waa geedka weyn leh hagilgilin albaabkii gacalbaa ilaashe adiga hagarkoodiyo guudka uga soo dego geesiyon biqine galayruhoowadaa أه؟ gacankaada uga dhiib dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo waayahay galeeriyow adaan geesiyoon baqani dambaal gaar ahaanayd intaad iga qaadid mhm. gaarsii warkayga ah, mhm. guriga intaa ka warwareegsatay mhm. galeyr farin ma u farti waraaq ma ugu dhiibti adaan baqini geeyma tiri <laughs> waayadii hore waxaa le mataqaanaa warqadaa laisku qori jiray aad hadda waayadaas ma joogin ana whatsapp yaalo adaa jooginina an waa jooga an waraaqa qori jiray aan waraaran kasoo bilaaba hawshaan aad iyo saaxiibada barnaamijka aad umahadsan yihiine miyiga hadaayanta moogtahay waxaan hadda ku weydiiya gadaal u dhigta su-aasha tan markaa dhahday miyigay ahayd meel roob ku jiro markaad tiri miyiga ah ka timid shukaansiga sidee habeenkii ugu dhacaa inkastoo waagaa yaraa ma intaa ka fahasantaintaa ka fahasanahay laga yaabaa deegaanadu inay ku kala duwan yihiin mhm. shukaansiga qaabka habeenkii loo wajaho mhm. intaa ka fahasana horta qofka maaragta mhm. shukaansi doonka ah waa soo subabaxayaa caawa meel saddex saac loo soconaayo wuu soo aadaa gabadha saddex saac oo habeennimo saddex saac oo xiriir meel loo soconayo aad iyo aad mise afar saac mise laba saac iyo bar wax noocaas marka u yarta waa yacni laba saac iyo guriga hooyadeed macnaha ama maaragtay gabadha guriga ay joogto mm-hmm. wuu soo baxayaa caawa kusoo talagelaa qofka wuu soo baxa hal saac camal qofkaas loo socdo ma laisaga socdaa msmaya kow waa laisku balansanayahaween eh, waxaa la dhahaa macnaha mhm. eh, haween heblaayo aad iyo aad waa ku imaana kuusoo socdaa camal habeenkii meeshan ku yimaada marka gabadhna hayaarkii mm, mm, mm. waxay seexanayaan aday xilli hore waxay seexanayaan baadiyaanta badan saas waa macnaha xilli horaa la seexdaa ah, aad iyo aad beere iyo xoole iyo wax ku mashquulsan yihiin habeenkii marka waxaa waaye fiidka hore dhacaan marka gabadhaan laakiin waa yacni gabar mustaqbal leh ama waxooga waxaa waaye niyadeeda ay ku jirto guur iyo wax wiilkiina waa balamse saddex sac camal meel usoo soconaa marka ama saddex sac isugu jiraan ama labo saci bar ama mm. saddex saci bar meelahaas isugu jiraan mm. waxaa la ballamanayaa haweenkii isniinta oo kale waxaa lalahaa ku imaanaa mm. marka gabadha ciyuhu waxaawaay hoosha iska qalqabanaysaa dadkiina waxaawaay ka dhacayaan mm-hmm. meesha ugu dambeysa un socdo waxaa mataqaana markii la seexdo oo mm-hmm. wiilku guriga yimaado oo guriga yimaado ha ileen moogtahay hadda waxaa laga yaabaa markaad qof guri u aado inaad wacdo tiraado banaanka guriga ma galaayo aad aad guriga masoo galayo wiilka yani laakiin waxa yani baaq camal mhm. mhm. uu sameynayaa yani qofka uu fahmi karo inuu yimaaday ay isku fahmi karaan mid banaanka usoo baxaysa dan mhm. meeshiiya lagu sheekeysanaya waxaa laga yaabaa in sagaal saca weynaba lagu gaaro sideed saac aba noocaas lagu gaaro waalaga yaabaa <coughs> waayahay eh, marka maadaama teleefon usi jirinin ah, ah, ah, laga yaabo isbedelay laakiin midaan ku weydiinaa haddii teleefon uusan jirinin oo qofkiina aan la ballansan karinin reerkan lagu ogyahay inay gabar u joogto gabadhiina aan la aqoonin marka la rabo in la barto maxaa la sameynaa ilan lama yaqaano qofka haddaa aqaano waxbay ahaan lahayd kii aan aqoonin laakiin og inay reerkanka hor u joogto muxuu samayn karaa ma iska imaanaa guriga isagoo cidna waxu sheegin wuxuu wareysanaa dadkacelyadii <laughs> hore laakiin waxawaaye waqtiyaa lasoo maranayo mm, mhm. waqtiyaa lasoo maray ha mhm. waayahay salmay kaalimaha sugantaan u laabanaynaa waxaa noo soo qabanayaa markiisuu ku luuqeeyo suldaan siraar oo la yiraahdo mataantii jacaylkahay mhm. ma nooshahay mhm. ma dhimatay maxaad mudatay dabaday dadka la raagay mhm. oo isbaadigoobaya xaaladii qofka kale uu ku sugnaa wayahay dhegeysa bon saaxiib você. Dunida madowgiyo mugdigaba la dhalato ma dhammaysta aadmigu intuu midho abuurte mixnad layna geliyo mashkiladii adduunka ina kala maqunsho midba gebi ku moose ina kala maqunsho midba gebi ku moose murakeda nolosha murug lagu lifaaqo sidii loo macaneeyaaba naftu mahadin dhexdiise inta kala maqanaanshaha midkanba meel jiro warkeennuna isma og yahay moogiba siyaanahay warkeennuna isma og yahay moogiba siyaanahay muradkeeda jiro macaneeyaaba naftu mahadin mayse inta kala maqanaanshaha oo midkanba meel jiro warkeennuna isma ogyahay ogiiba siyaanahay warkeennuna isma ogyahay ogiiba siyaanahay mataanti jacaylka dhashay maxaad muudatay dabaday ma nooshahay ma dhimasha xaggeeda maanta joogta alla ma nooshahay ma dhimasha xaggeeda maanta joogta xaggeeda maanta joogta hataanti jacaylkay maxaad muudatay dabaday ma nooshahay ma dhimasha xageed maanta joogta alla ma nooshahay ma dhimasha xageed maanta joogta xageed maanta joogta عيساكم معلمانا وذا ما العاشاق مذنا كنا هليلي أنا محب maalin igama suusho waxaan maanka ku hayaa mar kulanne waxaan maanka ku hayaa mar kulanne ahaan indhahaaga macan hadda bukooto muuqa iyo aragtida meel fog kama arkay sidee wadnayaal midoobo midigtays qabsaday miyaaga masaafiyo ku kala maqnaan kara miyaaga masaafiyo ku kala maqnaan kara ahaan indhahaga macan hadda bukooto muuqa iyo aragtida meelfo kama arkay sidee midoobo midigtays qabsaday miyaga masaafiyo kala maqnaan kara miyaga masaafiyo kala maqnaan kara wataanti jacaylkaay maxaad muudatay dawaday ma nooshahay ma dhimashaan xageed maanta joogta alla ma nooshahay ma dhimashaan xageed maanta joogta xageed maanta joogta taanti jacaylkaay maxaad waday ma nooshahay ma dhimashaaba xaggeeda maanta joogta alla ma nooshahay ma dhimashaaba xaggeeda maanta joogta xaggeeda maanta joogta mataantii jacaylkaay maxaad mudatay dabaday ma nooshahay ma dhimasha xaggeed maanta joogtaa qoftii aan jeclaayay intee kugu dambeysay inaga mugta ayaantaan qofki marka ayaan la waayo mhm. waa la wacaa markaas waxaa la dhahaa haa niyow intee ka baxda ayaantaan sudan serar heesu ku baafiyey marka ma nooshasoodey okay su-aasha ku saabsantaha macnaa isla mhm. mudatay dabadey mhm. maxaa la dhihi karaa qof qof jecel haddana maxaa kala geeyay macnaha yani dadkan way kala hareen kadibna eh, maxaa kugu dhacay nolosha ma kuu hagaagtay mise burburka weli ku eh, markay kala tagaan mm-hmm. yani eh, xiriirkaa go-ay maahana labada qof aqoontoodii ma tirtiri kartid qofkii si walbo maalinaad baratay mm-hmm. saasaa qofkaas ku taqaanaa marka inaad qofkii weydiiso tiraado ii waran maxaa iga kaa dambeeyey mid wax ka dhexeeya ma lahan mm-hmm. qofkaan isjeceshihiin labadiina macnaha hadaad jeceshihiin isla jooga mhm. waxbaa luuqya laisku soo marin haddii kalena waxaawaaye la kala dhamaado dadku way is wareystaan oo iska warhaayaan waa tahay markaan kaalmaha sugaanta u laabanaynaa waxaan soo qabanayaa bowtaano markaan aboonuura waa taa noloshii cusbeed mhm. aalaa ogeyn waxbaa ka dhacay cabdulaahiyo mhm. haboonuura waxay dhahaysaa mhm. waktiga waa ii cajiib macnaha mhm. waktiga waa ii cajiib waataa noloshii cusbeed waataa noloshii cusbeed aad oo weyn adeed yacni wixii aan way yimaadeen waktiga ugu dambeyn wuu iskeenay aad oo weyn waataasaa noloshii hagaageen way hagaageen waayahay eh, salmaay gabagada barnaamijka isla soo gaaranay saaxiibada galab wanaagsan maxaa leedahay waxaan leeyahay galabka idin wacnaado salaam qalbiga kasoo go waa idinka salaamaya waayahay maa qof khaasa iyaga dhan iyaga dhan <laughs> gabdho iyo wiilal dhammaan dhammaantood dadkood aada iyo aad dhegeystayaashoodan waayahay saaxiibada barnaamijka nagala qeyb qaatay dhegeystayaashii intii ay u suurta gashay inay dhegeystaan barnaamijka intii waqti uu saamixi waayey inay dhegeystaan ee howlo kale nooga mashquulayna waanu cudur taaraynaaye alaa barnaamijka saaxiibada waxaa oga tagnaa mid kamida ah kaalimaha suugaanta salmo saaxiibada waxaan ku macsalaameyna marka markaan waxaa ku macsalaameynayaa mhm. mar kale waxaan soo qabanayaa hees ee mhm. heesihii hore ka mid ah oo galabta barnaamijka aan kusoo gabagabeynayo heestaa magaceeda waxaa lalahaa macnaha mhm. dhibaatada jacaylka maxamed suleymaan tubeecaa qaaday u weyn aniga iyo botan ayaa barnaamijkeeda la socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo kulankeena kan xiga nabadgelyo sacaylku way ku dhalanobtaayo dhawaha beriyana wada dhuuba tahaye dhibaatada jacaylku way ku dhalanobtaayo dhawaha beriyana wada dhuuba tahaye dhereriyo laxaadna way kala dhantaabo dababkii gmgmgm maisku taydhegdhereriyo laxaadna buy kala dhankaano dabankii gmgmgm maisku taydhege